العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تختل بمالك واله عنه فليس المال إلا ما علمت ولا تختل هكبر الاختيال هو التكبر walaa takhtal wafii nuskati walaa taxful ha ixtifaalin oo ha ku farxin bimaalika xoolahaada walha canhu ka mashquul intaad ku mashquuli laheed ood aakhare kaga mashquuli laheed kaga mashquuli laheed cilmiga naafica adduunyada iyada ka mashquul dayib falaysa almaalu xoolo ma aha ilaa maa calimta waxaad garanaysa mooyeen wax kale maaha xoolaba waxaad taqaano ood garan qiimaha uu leeyahay ama saa ku dhaafi ama adigaa dhaafi nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ayukum yuxibu maalahu maala waarithihi can maalihi qofkee xoolaha qofka dhaxlaaya ka jecel xoolihiisa marka waxaan aan aruurayno waa waxna naga dhaxli doono iyayna dantii iyo muhimmaddiina noo abuuray ayna naga mashquulinin oo na halmaansiinin walaa takhtalha farxin faraxa la diidan yahay waa faraxa madmuumka ah oo inaad isla qaad qaaddo ood adduunyada wax moodo oo ayada maqaasid ka dhigato iyo asal middaa weeye midka mafduurka ahee qofka lagu abuuray ilaahay waa nagu abuuray xoolo jeceyl wa inahu lixibu lmaali wa inahu lixibu lkhayri lashadiid wa tuxibuuna almaala xuban jama xoolaha iyo jeceylkiisa ilaahay subxaanahu watacaala waaba nagu abuurayo waa la jecel yahay laakiin waa in dantii iyo muhimaddii ilaahay noo abuuray aan looga tegin oon lagaga mashquulin taa way midda la diidan yahay mid qofka waa lagu ceebeeya alhaakum takaathur ayuu ilahay leeyahy waxayna mashquuliyey xoolo badsi iyo xoolo daba socosho waxa lagu farxa marka ma ahee waxa lagu farxa waxaa weeyaan cilmiga naafica qur-aanka kariimka aakharadaada wixii kuu dhoweynaya jannada ku geynaya qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fa falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun kaasaa khayr badan oo waxaan aruurinayna ka khayr badan inaan ku farxnana ay tahay walaa takhtal ha kibrin hana ku farxin laa taxful waa rubaayo kale bimaalika xoolahaada walha canhu ka mashquul falaysa almaalu xooluhu ma aha ilaa maa calimta waxaad garanayso un weeyaan xoolo qiimihiisa iyo wuxuu yahay iyo meeshuu ku dambaynayo waa taqaanaa waa iska xayaatu dunyaa adduunyadan hooseysa nolosheedii weeyaan wayna tegaysa wadna ka tegi walaysa lijaahilin jaahil ooma sugnaanin ama ooma ahaanin fi nnaasi dadka dhexdooda macnan wax macnaa kuma leh riwaayo kalena mugnin ayay leedahay riwaayaad baa jira isku khilaafsan fi lkitaab marka walaysa lijaahilin fi nnaasi mugnin dadka dhexdihiisa jaahil waxba kama diiqay <clears throat> macno kuma laha xataa hadduu qani yahay oo xoolo leeyahay walow mulka alciraaqi ciraaq mulkigeeda lahu taataa haba u imaadee ciraaq mulkigeeda iyo xoolaheedaba hala siiyo oo nin xoolo badan oo boqortooyadii iyo mulkigii ciraaq oo dhan ba hala ahaado laanna ciraaq waxay ahayd jaziirat alcarab gobolka oo ugu qaniisan bay ahayd ugu xoolo badan bay ahayd ugu qaniisan ardu sawaad baa la dhihi jiray ardu sawaad yacni dhul beero badan oo timir badan oo nicmo badan bay ahaan jirta <clears throat> marka mulku ciraaq xataa hadduu leeyahay qofka jaahilka ah wax macno uu leeyahay ma jirto a ah, dadkuna agtooda macno weyn kama sii laha maxaa yeelay kii ilaahay uu diin siiyey oo cilmi siiyeyna xoolaha qofkaas uu leeyahay ku kadsoomi maayo danihiisii iyo caqiidadiisii iyo mabaadidiisana oga tanaasuli maayo qof qaniya ah oo xoolo leh wax uu ku yidhaahda iyo wuxuu u sheego toona ku raaci maayo kii jaahil ahaana kaas qaniga ee xoolaha badan daahirkuu kala socdaa baatinkana waa ku inkirsan yahay daahirkana waa ka raacayaa oo wixii saasuu ka qaadan oo dantii saasuu ku gaari baatinkana waa inkirsan yahay muxuu yahay buu leeyahy qofkii jaahilka marka meel waxbaba dadka kartooda kama ahaba waa un lagu meel gaari waa un lagu dangaari walaysa lijaahilin oo ma sugnaanin fi naasi dadka dhexdiisa ma ahaanin muqni mid wax deeqayo wax noqonaya ma ah ama macno kuma leh walow mulka mulku lciraaqi ciraaq mulkigeeda iyo maalkeeda lahu asagaa ta'ataa haba u imaada ama hal ahaadee aw suroobe nacam sayantiqu waa hadlayaa canka xaggaada cilmuka cilmigaadibaa kaa hadli xaggaadu ka hadli fii mala'in ama fii mala'in mala'in bay aheeda mala'in shicirkaasuu ku keenaya fii mala'in mala iyo jamaacad iyo muxuu ahaa ashraafta iyo dadka qiimaha badan dhexdooda cilmigaadi baa ka dhex hadli oo waa lagu soo deliishani oo fatwadaadi baa lasoo qaadani oo cilmigaadi baa la intifaaci oo warkaadi baa la dhegaysanaya dayib waxaa kaloo riwaayo kale ay tahay fii nada naduhuna waa meesha golaha wey golaha iyo meesha laiskugu imaado ee naadiga ah cilmigaadi baa hadli sayandiqu canka waxaa kaa hadlaya cilmuka cilmigaadi oo sheekhoel baa saa yidhi baa laleeyahay nacam fi lmalai jamaacada iyo dadka sharafta badan dhexdooda ama fi golaha iyo meelaha laiskugu imaado dayib wa yuktabu waa la qoraya canka xaggaada yooman maalin baa lagaa qori inkatamta haddii aad maqnaato inkatamta haddii aad qarsoonaato adiga ama aad aad aadan sheegin hadda ka hor waxaad sheegtay ayaa lagaa qorayaa oo hebel baa saayiri leeyahay marka adiga aad tagto katamtaada wuxuu ka wadaa markaad qarsoonaato in dahabta oo kale ka dhiganta waan soo marray in dahabta iyo in katamta waa isku mid haddii aad qarsoonaato oo lagu waayo cilmigii lagaa qoray kiibaa shaqaynayo weeyaan wa yugtabu canka yowma maalin baa lagaa qoray in katamta haddaad qarsoonaato oo tagtana cilmigii lagaa qoray ayaa isaguna hadlaayo oo laga faa'idaysanaya wamaa yugniika muxuu kuu deeqi oo kuu tari tashyiidu almabaanii dhismada iyo guryaha adkeentooda iyo salaaxidooda iyo balasteentooda tashiidka waxaa la guriga markii la dhiso kadib dena sibqiga iyo rinjiga iyo balastada u dambaysa lagu adkeeyo ee wax allaala wixii maaratay dildilaac ahaa iyo filgimi iyo waxay o dhan ba lagaga salaaxo suusuubida laga dhigo yaa tashyiidi la yidhahdaa wamaa yugniika muxuu kuu deeqaya tashyiidu almabaani dhismada adkeenteeda aada adkayso idaa biljahli haddii jaahilnimo nafsaka naftaada qad hadamta ad ku dumisay haddaad naftaada jaahilnimo ku dumisay guryaan dhistay maxay kuu tari a marka inaad guri guri kaa dumaa kuu dhaanto inuu cilmigaadi iyo naftaada ay dunto naftaada inay dunto inuu guriga dumaa kuu dhaanto oo kaa baabao marka wamaa yugniika muxuu kuu deeqaya oo kuu tarayaa tashiidu lmabaani dhismo la adkeeyey idaa biljahli haddii jaahilnimo qad hadamta aad ku dumiso nafsaka naftaadii oo qof dhan oo muslimahoo intaa leeg oon diintii iyo shareecadii aan waxba ka garanaynin wa insaanu hadama nafsa qof naftiisa dumiyey buu lamid yahay oo aan waxba maaratay haysanin waxbana aan garanaynin buu lamid yahay saasuu ka dhigan yahay nacam jacalta almaala xoolihii baad waxaad ka dhigtay fawqa alcilmi haddaba wuxuu samaynayaa muqaarana bayna alcilmi wa bayna aljahl cilmiga iyo jahliga baa la muqaarananaya ayib jacalta waxaad yeeshay iyo maalkii maalkii oo jahligi iyo aqoon la-aan ay la socotay iyo cilmigii ayaa la jacalta waxaad yeeshay almaala xoolihii jacalta almaala xoolihii waxaad ka dhigtay fowqa alcilmi cilmiga korkiisa jahlan xaal uu yahay yeelitaanka aad yeeshay ey jacluka almaala fowqa alcilmi jahlun minka waa jaahilnimo xaggaada kasoo fushay wey inaad cilmiga aad ka dhigto kal kal muxuu ahaa kalmaal waxaa weeyaan ama aad maalkiiba kor sii korraysiiso jahli xaggaada ka ahaaday way aqoon darrida ku haysa ayaa keentay inaad cilmigii qiimo u yeeli weydo maalkiina qiimo u yeesho dadka maalqabeenka aada wax ka dhigto ood wax moodo kuwa ahlulcilmigana aad qiimeyn weydo waa jahli iyo aqoon darri ku haysata wey saas buu leeyahy waad arkaysaa dad noocaas oo kale waad arkaysa oo dadka maalqabeenka iyo dadka xoolaha leh iyo dadka dhaqaalaha la keli ah ayuu wax ka dhigaayo markii weliba maxaafisha laiskugu imaado kaasa laga yaaba inuu sheeg sheego oo uu soo dhaweeyo oo imaashihiisa uu ku farxo oo golihiisa inuu kasoo qayb galo oo meelihii xafladeedkiisa kasoo qayb galo aad baa ugu farxaya baynamaa kii cilmiga lahaa e aqoonta lahaa un wax weyn u arkin macnaha marka waxaa weeyaan cilmigiibuu hoos u dhigay taana macnaheed waxaa weeyaan cilmi buu jaahil ka yahay waalmar'u caduwun lima jahila qofku wuxuu col u yahay wuxuu jaahil ka yahay oo una garanaynin col buu yahay wey jacalta almaala xoolihii waxaad ka dhigtay fawqa alcilmi cilmiga ka kor jahlan xaaluu yahay yelidaas jahalnimo xaggaada ka timid lacamrukaan ku dhaartay xayaatadaade fi lqadiyati qadiyada iyo xaaladaas iyo arrintaasi maa cadalta cadaalad oomaada samaynin inaad cilmigii aad hoos u dhigto ood maalka kor marayso kor marayso mucaadaladaas waa mucaadala khaati ah waa mucaadala aan cadaalad ku dhisnayn wey cadaalad ma laha qofka koreeya waa kee qofka cilmiga leh fadlu lcaalimi cala alcaabidi ka fadli alqamari calaa saa'iri alkawaakib buu nabig alay salaam yidhi qofka caabidka een cilmi aqoonin iskaba dhaaf xataa xoolaha duura lahayn ka xoolaha lale iskaba dhaaf waa ku jira isaguna wuxuu lamid yahay ka fadli اqamri calى saa'ir اkawaakib dayaxa sida ugu iftiin fiican ya u koreeyo xidiga intoodii kale ninka marka sidaas ilaahay ka dhigay inaad hoos u dhigto ma fiicna weliba nabiga alayh salaam fiiri markii cilmiga iyo dadka ahlucilmiga ama caalimka ama dadka dadka waxbara nabiga alay slam ana ahlu samaawaati walard samaawaadka iyo ardooyinka ehelkooda ahl samaawaati walardiin min xata alxiitaan fi lma malayga biyaha ku jira xata namla fi juxriha quraanshada godkeeda ku jirta layastakfiruuna man yay istikfaar u weydiinayaan calaa mucallimi nnaasi alkhayr qofka khayrka dadka bara yay istikfaar iyo duco u duceynayaan adoo halkaa la iska fadhiyo gurigaada iska joogo waddadaada iska socdo danahaada iska haysto waxaa kuu duceynayo samaawaadka iyo ardooyinka iyo mallayga iyo muxuu ahaa quraanshada iyo dhul socodka iyo kullu dawaabi alardi ayaa kuu duceynaysa marka soo arrin weyn maaha arrin weyn weeyaan jacalta almaala waxaad ka dhigtay fowqa alcilmi jahlan lacamruka fi lqadiyati qadiyadaas iyo arrintaas xukunka aad xukuntay maa cadalta cadaalad kumaana samaynin wa baynahumaa maal iyo cilmi dhexdooda binasi lwaxyi waxyiga naskiisa bawnun masaafo weyn baa u dhexaysa sataclamuhu waad ogaanaysaa waxyigaas caddeeye ee kala saaray idaa daaha suuratu daaha markaad qara'ta akhriso yani cilmi iyo maal waxa udhexaysa masaafo aada u udhe aad u dheer cinda allahi wa cinda man yacqil ilahay agtiisa iyo qofkii wax garanaya cilmi iyo maal iyo xoolo iyo jahli waxaa udhexaysa masaafo aada u dheer baa udhexaysa waxaad arrintaa ogaanaysaa markaad suuratu daha akriso suuratu daha maxay tidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waqul rabbi zidnii cilma waxaad tidhahdaa nabi maxamedow ilaahu waxaad ii ziyaadisaa cilmi hadduu jiri lahaa wax cilmiga ka fiican nabiga waxaa la dhihi lahaa ilaahayow ii ziyaadi ku dheh maal ilahu iziyaadi muuna dhihin madaxnimo ilahu iziyaadi muuna dhihin caruur ilahu iziyaadi dheh lama dhihin cilmi ilahu iziyaadi ba cilmiga naafic ah cilmu shareeca cilmu kitaabi wasuna cilmiga waa cilmi laga hadlayo wa baynahumaa cilmiga iyo maalka waxaa u dhexeeya binasi lwaxyi waxyiga naskiisa iyo daliilkiisa bawnun masaafa udhexaysa sataclamuhu waad ogaan doontaa idaa daaha suuratu daaha markaad qaraata akriso <clears throat> aayaddaasna waa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad wey qur-aanka cadadiisa meeqa wey waaqa suura boqol iyo toban iyo afar suuratu daha aayadaasi waqul rabi zidnii cilmaa ka hadlayso waa aayadda boqol iyo toban iyo afaraad wey ayib marka waxaa weeye muwaafaqa ka dhexaysa lacamrii lacamruka in lagu dhaarto waxa weeyaan dhaar bay iska ahan jirtay ama dhaarba ma ah labadaba waa la yidhaahdaa laakiin looma jeedo xaqiiqadeeda lolama jeedo xaqiiqadeeda lolama jeedo bacda riwaayaat baa sugnaatay nabigeena inuu ku dhaartay alayh salaam salafka saxaabadana qaar baa laga soo arooriyey marka maalka marka halkaa la fogeynayo oo wax qiimaha lahayn laga dhigaayo waxaa weeye maalku sidiisuba mana wada cayna mana wada amaana cayn ma wada lahaa amaanna ma wada lahaa yani waxaa la dhahaa salaaxun duu haddaad u isticmaasho waddada khayrka ah nicma almaalu saalix lirajuli saalix ba nabig alay salaam xoolo wanaagsan oo qof wanaagsan gacantiisa ay ku jirto wax ka fiican ma leh labadiin qof ee nabiga alayh salaam uu yihi laa xasada ilaa fitnatayn laba qof unbaa la kantaa oo ayagoo kale ilah yaa kaa dhiga la dhahaa rajulun ataahu llaahu cilma wa xikma qofki ilaahay cilmi iyo qur'aan iyo xikmad siiyey oo maalintiina dadka bari habeenkiina u taagan iyo qof ilaahay maal uu siiyey oo maalkii ku bixinaya waddadii khayrkeed qofkaa qof la gaari kara maaha ee waxaa laga hadlaya oo maalka ku mashquuliyey ee cilmiga kaa reebay dadka inaad waxbaranaya kaa reebay ee aakharadaadi aadan ku gaarin mxua maalka aadan aakharadaada ku gaarin ee ku mashquuliyey maalka maalka laga hadlayo taasaa laga hadlayaa dayib lain rafaca alghaniyu lain rafaca hadduu kor u qaado alganiyu haniga qofka haniga ah hadduu kor u qaado lain rafaca alghaniyu hanigii qofka xoolaha lahaa weeyaane liwaa'a maalin xoolaha calankooda hadduu kor u qaado la anta adiguna liwaa'a cilmika cilmigaada calankiisibaad qad rafacta kor u qaaday hadduu ninkii maalka lahaa maalkiisi uu banaanka soo dhigo oo ku faantamo oo ku shaafeertamo oo ku xaragoodo oo ismuujiyo oo mujtamaci uu isku tusay inuu ka sarreeyo adiguna calankii cilmigaad wadaa kiinee sarreeya adigaa sarreeya waa sidaas idigaa sarreeya yarfac in allaha yarfacu bi hada kitaabi aqwaam wayadacu bihi aakhariin kitaabkan qur-aanka ilaahay wuxuu kor ugu qaadaa dad dadna hoos ba ugu dhigaa qofkii qaadan waaya hoos baa loo dhigaya fi nihaaya ugu dambayntii qof aan aqoon lahayn oo jaahil oo muu noqon safka dambe galun baa la dhihi qofkii maalka lahaa dhaqaalaha laha xoolaha lahaa waa la xajin soo maha adigaas ku daba taagan yahay wuxuu rabaa inuu dhaho kayfa dawaafu wa kayfa sacyu wa kayfa aramyu wa kayfa alwuquufu ila akhirihi arkaanu lxaj iyo shuruud lxaj iyo maxduuraat lxaj buu kuweydiinaya fiiri mayqaanka ilahi iyo mansilada ilahi ku siiyey subxana watacaala adoo daalib lcilmi oon xoolay waxba lahayn yaa dadkii maalka lahaa ee dhaqaalaha lahaa soo xajiyeen adiga ku weydiinayaan xajki wakaa markaas meesha udhexe farqiga udhexeeya zakadii bisheedii baa la gaaray markaasaa masaajishii zakada lagu weydiin adaa dadki u u kala tanqiixin soonkii baad uga sheekeen salaadii baad oga sheekeen nikaaxii baad oga sheekeen mucaamalaadkii iyo beeci iyo xataa maalkiisi iyo dhaqaalihiisii maxaa xaaraana maxaa xaaraanaad kala bari waxaasoo dhan waxay tusaysaa markuu calankiisi soo istaagay kaada intaasoo calan baad idila soo baxaysaa saas weyaan laakiin niyadu waa inayna noqonin inaad dadka ka korayso niyadu waa inayna noqonin inaad muujiso inaad ka sarrayso niyadu waa inayna noqonin inaad ku faantanto taa markay imaato iyaduna cujbi baa la yidhaahdaa isla weynan iyo ismahadin arrintaasna dhaawac bay gaadhsiinaysaa diinta iyo cilmiga iyo ahlulcilmiga tawaaduc baa loo baahan yahay lain rafaca alghaniyu hanigii hadduu kor u qaada liwaa maalin xoolihiisa calankooda yani xoolihiisa u muujiyo la anta adiguna liwaa cilmika cilmigaada calankiisii baad qad rafacta kor u qaaday a ah. ahlullahi baa tahay ilene ahlulqur'aan hum ahlullahi wa khaasatuhu baa la yidhi waa ehelkii ilaahay dadkii ehelkii ilahay yaa ka sareeya yaa ka koreeya lain jalasa alghaniyu hanigii hadduu ku fadhiisto cala alxashaaya sariiro foormiig ah iyo muxuu ahaa mfiraasho e- e- e- maxshuu ahoo la cubay oo laga lagu cubay suuf iyo wax wanaagsan oo naacim aho jilicsan hadduu ku fadhiisto la anta adiguna cala alkawaakibi xidigaha korkoodaad qad jalasta ku fadhiisatay a malow lacla malow lacla baa la socotaa maca safarati alkiraami albarara soo maarti malaaigtaad duuraysa ee hawada socota ee xidigaha dul maraysa ayaad macooda noqonaysaa qur-aankii aad baratay iyo cilmigii aada baratay halkaas aadna aad maraysaad gaadhay hadduu asaga uu sariir ku fadhiisto formiiga ku raaxaysto uu ku jilicsan ku shiifo adiguna xaggeed fadhidaa xidigahaasaad fadhidaa ku saaran tahay marka min alcayb waxaa ceeb ah qofku inuu wixii ilaahay siiyey uu arki waayo oo uu xaqiro oo yaraysto meeshaa isdhigto wey haddii qiimuhu ilahay ku gaarsiiye haddaad garan weydo ood waxaad macno lahayn aad daba socoto de khalaas weyaan waa kii la yiri oo kale kamathali lkelb in taxmil caleyh yalhath aw tatruku yalhath kuwii la yiri oo kale wey marka saa mathal lqowmi aladina kadabuu biayatina waa tilmaan aada xun weeyaan lain jalasa alganiyu cala alxashaaya xashaaya waa jamci wey yani maxshu xashiy shaygii yani eh, sariiraha eh, firaashaha waaweyn ee lagu fadhiistay wax lagu cubay jilecsana naacimka hadduu ku fadhiisto la-anta adiguna waa alkawaakibi xidigahaas korkooda ayaad qad jalasta ku fadhiisatay wa in rakiba aljiyaada in rakiba hadduu fuulo hanigii xoolaha lahaa aljiyaada fardaha aljiyaad waa jamcu jawaad faraska qiimaha badan baa jawaad la yidhaahdaa hadduu ku fadhiisto musawamaatin la calaameeyey oo sumado loo yeelay qurquro luqunta loo geliyay oo la calaameeyey oo la qurxiyey oo la hagaajiyey la-anta adiguna manaahija taqwa taqwada wadooyinkii wadooyinkeeda yaad qad rakibta fuushay a hadduu asaga uu fardo quruxsan saaran yahay adiguna waddadii taqwadaa saaran tahay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu dariiqan ila ljana waddadii jannadaadna saarantaha ku socotaa marka isaga faraskiisii wuxuu ku tegay tukaankiisii wuxuu ku tegay xoolihiisi wuxuu ku tegay adduunyadiisii adiguna faraskaadi wuxuu kugeeyey si uu kuu socdo kugu arooriyey jannadu kuu arooriyey haddii laakiin uu cilmigina kula barto ka waran xoolihiina leeyahay taas waxaa weeyaan waa dalika fadlullahi yuutiihi man yashaa xoolihii kama mashquulinin rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah kuwii la yidhi oo kale wey dikriga ilaahay iyo salaada tukashadooda kuwa ilahay uun xoolada ka mashquulinin kuwaan iyaguna nasiib gaara iyo dheeraad gaaray leeyihin oo ahlu duhuurkii nabiga alayh salaam saxaabada uga sheegteen ee markii dambe uu yidhi fadlu llahi yu'tiihi man yashaa waa fadliga ilaahay qofku rabuu siiyaa oo cilmi iyo xoolo iskugu daro xoolihiina aakharadiisa ku gato cilmigiina jahligii iyo aqoon daradii iyo habagsigii iyo dalaalkii kaga hanuuno taas nasiib baa lagu helaa laakiin waqaliilu maahum aad bay u yaryihiin aad bay u yaryihiin hadda xalqadan loo fadhiyo dadki suuqay jiraan adduunyadii baa lagu mashquulsan yahay hadhowna waxaa weeyaan caawana waxaa la dhahaya waan daalanahaya guryaha la tegaya inta wax yar mooyeene wax yar mooyeen dad waxaan garanayaa maalintiina dukaankooda ka shaqaysta habeenkiina duruustooda ku taxan oo siday maalintoo dhan dukaanka u joogaan ciddii ayaan aadaynin afar saaco habeenniba kadib guryahooda tegaya ya dadka ayaga ah waxa weeyaan jahaduu bianfusihim naftooda la jahadin aladiina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waddadii wanaagsanaad bay hayaan wain rakiba in rakiba aljiyaada in rakiba alghaniyu faacilkii waa ka maqan haddii uu fuulo aljiyaada fardihii u wanaagsanaa hadduu fuulo baabuur qiimo badan iyo muxuuha fardo iyo wax wanaagsan oo yuu ku socdaa musawamaati la calaameeyey oo midabo iyo calaamooyin leh laanta adiguba ha ismoodi meel cidla inaad taagan tahay manaahij taqwa taqwada manaahij waa jamcu minhaaj waa duruq iyo wadooyin waadixa oo cadcad oo iftiimayo nuurayo wey yaad rakibta adiguna fuushood ku socotaaye ha isku malaynin inaad meel cidlaa taagan tahay ood hadhay ha u malaynin arrintaa khatar weeyaan inaad u malayso yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat kuwa mu'miniinta eheen aqoonta lahayn iyo kuwa mu'miniinta ehe cilmiga darajooyin bay kala leeyihiin oo way kala sarreeyaan aad bay u kala sarreeyaan hum darajaatun cinda allah nacam darajooyin bay ilahi agtiisa kala leeyihiin wa mahmaa weli waxaa socota muqaaranadii haniga iyo iyo qofka cilmiga barta la muqaarananayay laisku garab waday laisku tusaaleynayay wamahma ftada wamahma iftada mahmaada waxaa weyaan waa ism faa'iideeye kathra mahmaa mar kasta oo iftada uu u galmoodo abkaara alkhawaani gabdhaha gashaantimaha ah ee bakaarada ah mar allaala markuu xoolihiisii intuu ku guursado uu u galmoodo fakam kam fa kam bikrin meeqa masalo cusub meeqo cuseeb aho min alxikam xikmooyin ah yaa adiguba iftadalta jabisay yacni ninkan hadduu xoolo jaiso uu reer ku guursado oo gabarh ku guursado o gabarh yaroo gashaantaha ku guursado oo bikaara ah adiguba meeqa masalo cusub baad bikaara jabisay wey maaluma masalo cusub baad helaysaa oo bac ahoo cusub ayaad helaysaa aqoonteeda iyo macrifadeeda aad yeelanaysa maskaxdaad gelaysaa ood wadaysaa marka ninba mobel buu ceelkiisa ka jabsaday ninba mobel buu ceelkiisa ka jabsaday kaa hadduu xaggaa iyo guurkii iyo waxa uu ku badan yahay ku mashquulay xoolihiisi ku gatay adigu intaas oo masalo cilmi ah oo markaa farxinaysa oo mar aad la tacajubayso oo mar maaragtay yani qaarkood waxay yidhaahdeen naxusu adaraba fi quluubina waxaan dareemaynaa qalbiga annaga sida annaga oo darabka waxa weeyaan waa ciyaarta qofka markuu aada u ciyaarayo o kale qalbigii iyo wadnihii baana ciyaari farax dartiis markay masaa-isha qaar ay arkaan masaaisha qaar markay arkaan wax qabow bay dareemayaan wamahma ftadba abkaara alkhawaani alkhawaani jamcu haaniya haaniyana waxaa la yidhaahdaa waa gabadha qiimaha badan ee ka maaranta ka maaranta waxa haweenka isku qurqurxiyaan inay isqurxiso o iscadayso oo iswaxayso oo mahnam sideeda ilaahay ku qurxiyey marka haaniya la yidhahdaa waxaa kaloo la dhahaa haaniya hiya alatii tutlabu walaa tadlub ayada inay wax raadis la soo raadsada mooyeen waxba ma raadiso marka gabdhaha noocaasee qiimaha badan hadduu uu xoolihiisa intuu ku guursaday uu bikaaro jabiyey fa kam bikrin meeqo cuseeb bikaarada hadda waa iska taa hore lawaafajinayaa oo min alxikami xikmooyi ah, xikmooyina yaad adiguba iftadalta aad jabisay ood heshay meeqo masalo cusub baad heshay weeyaan masaladan beytkan wuxuu la mid yahay beytkaan kusoo marray beytka saddexaad araaka tuxibu cirsan daata khidrin abata dalaaqaha alakyaasu bata tim bay la mid tahay walaysa yaduruka ku dhibi mahayo alikhtaaru faqiirnimo iyo baahi ku dhibi mayso shay-an waxba kaa dhibi mayso riwaayo kale yowman maalin faqri iyo baahi iyo duruuf adduunyo ku hayso ku dhibi mayso idaa maa anta adigu haddaad rabbaka rabbiga qad carafta aqoonsatay haddaad rabbi aqoonsatay oo allaha aada garatay oo aada jahliga ka baxday oo aqoon iyo macrifiya cilmi iyo nuurulcilmi aada yeelatay inaad xoogo baahato waxba ku yeeli mayso ah, bale qofka inuu baahdo oo duruuf adag wax ku barto ayaa waxaa weeya dhadhanka cilmiga uu ku helaa darajo badanna marka dambe uu ku gaadhaa nicmada faraha badan markaad daalibulcilmi tahay waa laga fiican yahay raaxada faraha badan ah, raaxada faraha badan waa laga fiican yahay inaad ku sabirtaa la rabaa baahi ku sabirto jiif xumi ku sabirto muxuu ahaa hurda xumi xaaladaasoo dhan iyo duruuftaas ayadaa waxaa la socota macaan aad adhaminayso qalbigaada ku jira kale markii laga warinayo ina hada alamra lan yunaala xataa yudaaqa fi dacmu lfaqri buu ley malik cilmigan lama gaaro ilaa faqri iyo baahi dhadhankeed qofka uu ka dhadhamiyo cilmigan ma gaaro cilmigan ma gaaro waxaa la sheegaa nin la yidhaha shacab ibnu xajaaj oo hataa muxadisiintu ay ku laqabaan oo ku naanaysaan amiiru lmu'miniina fi lxadiid waxaa la leeyahay baaca dhista ummihi fi dalab hooyadii digsigeedii buu iibsaday cilmi dartiis u iibsaday kitaabka xukunka tu waaye alaabadii buu dib ugu laabtay digsigii buu soo gatay kitaab su u gato suu kitaab u gato ayuu dib u gatay a qaarkood waxaa laga wariyaa ninkii la dhihi bin cabdiraxmaan rabicatu ra'yi sheikhu malik isaguna inuu cilmi doontuu damcay wuxuu ku baxuu waayey gurigiisi saanqaafkiisiibuu intuu soo ritay iyuu geedihii intuu gaday oo iibsaday buu cilmi ku raadsaday cilmi ku raadsaday halkaasa iyo cilmiga lala mari jiray iyo xaaladiisi iyo sabirkiisi iyo dhuruufta qofka uu la mari jiray dadka cilmiga dhadhaminayo cilmi wuxuu yahay bay garanayaan taajun calaa ra'sika inuu yahay yani madaxaada wax kuu saaran oo qiimo badan walaysa yaduruka ku dhibi maayo alikhtaaru baahi maalmo yar aad baabaahanaato aad wax baranayso shay waxba ku yeeli mayso ama yooman maalin idaa maa anta adigu haddaad rabbaka rabbiga qad carafta haddaad aqoonsatay rabbiga qiimaha ay kugu joogta fiiri baahidii kusoo gashay qiimaha ad ku bedelatay fiiri rabbigaabaad ku baratay bisifaatihi wa asmaa'ihi wa daatihi sifaatkiisaad ku baratay subxana wa tacaala yani inuu ilaahay subxaana watacaala mufrad yahay waaxid yahay fi datihi wa fii asmaaihi wa fii sifaatihi hal taclamu lahu samiya waxaad ilaahay wa watacaala intaba ku shabahay inuusan jirin inaad baratay ood garanayso asmaada ilahay iyo sifaatka ilaahay iyo mid walbaba macaanida ay xumbaarsan tahay ku tawasulayso ood ku baryootamayso ilahay ku aqoonsanayso ood ku xasuusanayso bimuqtadaha aad ku camal camalfalayso bimuqtadaaha aad ku camalfalayso maxaan ka wadnaa afuur muqtadadiisa muxuu yahay magaca ilahay afuura dembi haddaad gasho ya adigoo garanaya magaca ilaahay oo hafuur ah inaad quusato o tiraa dembi baan galo ehlu naar baa noqoni jahligay kamid taha sooma ya qofka kafuur hadduu garanayo yacuudu ilaa rabbihi wayastakfiru ilaa rabbihi fayakfir wa inii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada oo kaa muqtada muqtadaha weeyaan raxiim isaguna sidoo kale wey xaliim caliim ilahay inuu caliim yahay waa og tahay ayib yaclamu khaainat alacyun wama tukfi suduur wax walba ilahay waa ogyahay muraaqabat llah marka hasku dhadhaqaaqin hasku samaynin wax ishaada ku dambaabin oo xumaana fiirinin gacantaada xumaana ku taabanin lugaada xumaana kula soconin iska ilaali qalbigaada ilaasho oo iska dhowr maxaa yeelay waxaa korkaada ah caliim alla wax alba og subxaana wa tacaala ayaa og hada muqtadaa asmaa illahi sifaati wuxuu lehay sheekh lcuthaymiin raxmat ullahi aleyhi risaalo fiican oo la yirahdo alqawaacid lmuthla alqawaacid almuthla sifaatka ilaahi subxana wa tacala asmaadiisa ka sheekeysa kutub badan baa laga qora dabcan laga qoray famaadaa cindaka laka min jamiilin famaada maada cindaka maxaa agtaada yaalla od heli doontaa laka agtaada maxaa agtaada yaalla famaadaa cindaka agtaada famaadaa cindahu ilaahay agtiisa maxaa ku yaalla laka adiga min jamiilin qurux ah idaa goortii bifinaa'i daacatihi ilaahay daacadiisa ardaagiisii aada aragta fadhiisiiso artigaadi yani waa waxaa weyaan waxan waa isticaaraad wey waxaa loola jeedaa haddaad daacada ilaahay ku dadaasho ood mar walbaba ilaahay wuxuu ka raali yahay lagaa helo oo ilaahay albaabkiisa aad taagantahaad baryayso oo ilaahay amarkiisa aad maqlayso ood adeecayso waxa ilaahay agtiisa ku yeela ee quruxa ma garanaysaa wey ma garanaysaa falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahu min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun waxaa loo qariyey naf oo il ay ku qabowsato ma garanayaan a ah, ilaahay subxana wa tacala u diyaariyey ma garanaysa naf maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar ayuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam yidhi waxaynan dhegna maqal ilaa arkin qalbi basharra aan ku dhicin oo nicmo ah yaa ilahay agtiisa kuu yaalla subxaana wa tacaala haddaad geedigaada aada qurxiso ood cilmigaadii aad ku cibaadaysato ood ku camalfasho ood ilaahay gosadiisi iyo ardaagiisi iyo albaabkiisa aada dejiso ilahayna halkaas waxaas kuu dhigay oo waxaasaad kala kulmi doontaa wey famaadaa cindahu ilaahay agtiisa maxaa ku ahaaday lakaadi min jamiilin quruxa idaa bifinaai aacatihi daacada alle haddaad ardaagiisii aragta fadhiisiiso daacadii ilaahay subxaanahu wa tacaala aada adeecaysay iyo cibaadaysanaysay ardaa wanaagsan iyo daaru salaam ilahay noogu yeela lahum daaru salaam cinda rabbihim wallahu yadcuu ilaa daari salaam halkaas maaratay yaad ku degaysaa wey halkaasaa la degi ila waa la socdaa oo safar baa leeyahay waa la socdaa geedigan socda wuxuu degaya daaru salaam halkaasaa lagu furan waa dadkii cilmiga yeeshay ee ilaahay ka cabsaday ee alla rumeeyey ee daacaystay ee khayrka ku dadaalay halkaasi degayaan faqaabil buu ku leeyahay musanifka raximahu llah naseexadiisii qiimaha badneed buu ku leeyahay war naseexadan yay kugu dhaafin si fududya kugu dhaafine maskaxda geli faqaabil waxaad la qaabishaa bilqabuuli aqbal linusxi qawlii hadalkayga naseexadiisa aqbal aada aqbasho la qaabil fa in acradta haddaad sajaysato canhu nusxigii iyo naseexadii faqad khasirta waad khasaartay sababtu waxa weeye nasiixatu naasixin labiib wey nasiixatu naasixin labiib qof kuu naseexinayo caqli badan ilan fiiri hadday iskuu kaa darmato qofka inuu naasix ku yahay haddana uu yahay qof aqoon leh wuxuu kugu naseexeen caqligeedina leh qofkaasoo kale lama heli karo dowladuhu iyo madaxdu mushaar bay ku siiyaan qofka la taliyahee musashaarka ah dhaqaalay ku bixiyaan diinteenna laakiin maxaa ka dhigtay free bay ka dhigtay addiinu nasiixa diintu waa naseexo waana lakum naasixun amiin ayuu leeya nabi shucayb alayhi salaatu wasala nabi saalex alayhi salaatu wasalaam nabiy llahi saalex bale nabiga alayh salaam beyca iyo heshiis buu saxaabada kula geli jiray jariir bn cabdillahi albajali fi lbukhaari baayactu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam ala iqaamati salaati waita ala iqaami salati wa itaai zakati wanusxi likuli muslim inaan salaadana tukado on la imaado saxa sakadana bixiyo qof kastoo muslim u naseexeeyo naseexada waxaa weeyaan wax allaal wixii wanaagood ogtahay tahay qofka inaada ka hagranin waryaha war meeshaasi waa laga fiican yahay waxaa cadow baa halkaa kuu jooga hebel hala macaamilin tijaaradaa iska dhowr meeshaa jiiraannimada kuma fiicina waa qofkii maaragtay naseexadii baa la dhahaa addiinu naseexa ha salaada tuko haka saaxanin daacada ku dadaal cilmiga baro waa naseexo wey qof marka hadduu caqlina leeyahay naasixna uu ku yahay nasiixadiisa meel cidlaa ma dhacdo nasiixadiisa lama yaraysto sheekha wuxuu ku leeyahy warkan qalbiguu kaso min alqalbi ila alqalbi ha noqoto laa shaka anaha anaha kharajat min qalbihi kelimada xagee ka soo baxday carab kama soo bixin keliya qalbiga kasoo baxaysaa marka waxaa la rabaa qalbi aqbala in la helo oo ay noqoto min alqalbi ila alqalbi ha inay noqotaa la rabaa faqaabil bilqabuuli aqbal iyo yeelitaan iyo ogolaansho la qaabil linusxi qawlii oraahdeeda iyo hadalladayda naseexadoodii fa in acradta canhu haddaad ka jeeysatase faqad khasirta waad khasaartay saasuu ku lehy musanifka raximah llahu tacala maxaa yeelay naseexadiisa waxay ku qotontaa cala alkitaabi wasunna haddaad ka jeesata marka qur-aankii iyo sunadii baad ka jeesatay ka wa in raacaytahu haddaad sa ilaaliso naseexadii iyo nusxigii qowlan orah iyo wa ficlan haddaad ku ilaaliso oo wixii hadal lagaaga baahnaan hadalkiisa aad mariso wixii ficlan ficil aad ku camal fasho wataajarta alilaaha ilaahayna aad la tijaaraysato bihi binusxi naseexadaas aad la kula tijaaraysato rabixta waad ribxaysaa waad faa'iidaysaa buu ku leeyahy almutaajara maca allah almutaajara maca allah wixii ilahay ku amradood la timaado mutaajara maca allahi baa la yihahda in aladiina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamuu salaata waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuur a dadka kitaabka ilahay akrinaya qur'aanka kariimka ayagoo weliba qur-aanka halka la akrinayo tafsiirkiisa halagu daro tadabburkiisa halagu daro qalbiga xaadir ha ahaado yatluuna kitaab allah waaqaamuu salaa salaadiina tukanayo oogaya sakadana bixinaya nacam ayagoo si hoose iyo si muuqata inta u bixinaya xoolahooda yarjuuna tijaara waxay rajaynayaan tijaaro nacam lan tabuur aan khasaaraynin baara yabuuru bawra tabuur eh, lan tabuur lan taqs aan khasaaraynin ah, ah, bawaar bawaarku waa halaag iyo khasaaro wey alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran waaxalluu qawmahum daaran daara albawaar marka bawaar kama baqaayo halaag kama baqaayo khasaaro kama baqaayo qofka ilahay la taajira subxaanahu wa tacaala in allaha ishtara min almu'miniina anfusahum waalahum biana lahum ljana wakaa marka waa ilahay kusiinay ilahay la mutaajarayso janna la helaya falaysat ma ahaanin wain raacaytu haddaad ilaaliso nusigii qawlan hadal wa ficlan ku ilaaliso wataajartani ilaaha ilahayna alaad mutaajarayso la becsharaysato bihi nusigaasi wixii aan ku kugu waaninaya aad ku qaadato rabixta waad waad faa'iidaysaa ribxi iyo faa'idaad heli khasaare ma helaysid tii horena maxay aheyd faqad khasirta bay ahed haddaad ka leexato falaysat ma aha haadihi dunyaa addunyadani bishayin waxba ma aha adduunyadan waxba ma aha yacni inaad ayadii ka dhigato in ayada lagu abuuray oo asal iyo faracba ka dhigto oo gaayo ka dhigato haaya nabiga alay slam wuxuu dhihi jiray walaa tajcal dunya akbara hamina ha waxa hamigaada oo ugu weyn ba inuu addunyada ay noqoto hamigaada oo ugu weyn ad ka murgeysa habeenaya maalinba kusoo cari kus in addunya noqoto taasaa la diidan yahy lakin addunyada haddaad ka dhigato wasiila ila alaakhira adduunka in la camiro waa waajib xataa sunna maaha huwa huwa anshaakum min alardi wastacmarakum fiiha ee amarakum cimaarataha ilahay wuxuu ina amray inaad camirtaan adduunyada lakin maxaa la rabaa an takuna khadima lilaakhira inaad aakhira u khidmaysaa la rabaa in ayada aad khaadim u noqoto ma wa in ayada ku khidmaysa adduunyadu ood waddada khayrka aad ku ku aad marsato la rabaa falaysat hadihi dunya bishayin waxba ma aha liannaha dani'a waa xaqiira haddana liannaha min adunuwi dhawaansho way dhowdahay in laga tago tasuuka way ku way ku ku walbahaarinaysaa way ku xumayn xiqbatan zaman wa tasuru wakta marra way kaa farxin oo waad ku farxaysaa adduunyada waa sidaas maanta markaad tiraada wallahi waa fiicanya xaaladaada o telefon baa soo dhacayada ma maqashay a waxbaa dhacay saasaa yeeshay saasaa dhacday xoolihii waxbay si ka noqday waxbaa khasaaray waxbaa gubtay waxbaa hallaabay ayaad maqlaysaa marka marra way kaa farxin marra way kaa walbahaarinaysaa marka waxaad heli kartaaba meelaan xusni iyo murug iyo walbahaar iyo gaajo iyo oon iyo duqnimo iyo dhimasho midnaba aan lahayn taas way midda in loo shaqaysta ay tahay weliba dhow waqti dhowna la tegaayo dib dambana aan looga soo noqonayn taasaa marka qiimo badan falaysat haadihi dunyaa ma aha bishayin waxba aakhara wey tasuuka xiqbata mar way ku walbahaarin way ku xumayn wa tasuru waqta marra way ku farax gelinaysaa wa haayatuhaa haayatuhaa xaqiiqadeedu waxaa weeye idaa fakarta fiiha adduunyaha hadaad ka fikirto ood ufiirsato adduun wuxuu yahay adaad ufiirsato xaqiiqadeeda dhabteeda mithaal mihaaladan kuu siiyo ka hooskaadoo kale wey ow ka xulmika alaladkaadoo kale wey idaa xalamta markaad alaaladood qarowdo hooskaada waad artahdi marna waa hoos galbeed midna waa marna waa hoos subxeed wey hooska xagga jiray waa soo wareega dhanka kale odana taagan yahay soo mars adduunyada waa saasba markaad maanta aad sidan tahay berrina sidan kala tahay maanta haddaa joogta berrina aakhara joogtaa maalinta niskeeda horena adduun niskeeda dambana aakhara la joogaa marka waa waa wax saasoo dhalanteed iska ah oon qiimo badan lahayn xilmigaada waaratay waad alaladaysa waad qarweysa waxbaad arki waxbaad ku ruyoon wallahi waxbaa fiican adoo farxsan baa soo toysa waxbaba kama jiraba waxaad haysa male dhinaca kale waxbaad arkaysa ad ka nacdo waxba kama jiro waa xulum iyo alalad iyo qarow wa gaayatuhaa gaayadeeda iyo yoolkeeda iyo hadafkeedii xaqiiqatu amriha idaa fakarta fiiha haddaad ka fakirta addunyada u fiiriso ka hooskaada oo kale weeyaan Oh, ka xulmika ama xulmigaadi iyo alaladkaada weeyaan waxaad ku alaladay idaa xalamta haddaad xulumtood alalado weeyaan wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah alay slam